markii ficla lagu keeno iyo faaulkelimihiisii dhacaya cilah baa soo harhaysa sida cida iyo sila oo kale weeya iyo hiba waxaasoo dham isku mid weeyaan diyana kuwaasumay markaa lamid tahay waxaana weeyi markaa qofka bani aadamka ah ee la dilo waxa laga bixiyo ee ka waajiba almaalu lwaajibu biاljinaayati cala alxuri fi اnafsi aw fi ma duunaha waa maalka ka waajibaya dhibka loo geysto naftii ama qudhii qofkii bani aadamka ah ee xorta ahaa ama xubnihiisi wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala wadiyat اlxuri اlmuslimi miat min alibil wuxuu markaa halkan kaga warrami doonaa addiyaat uu jamciyey magihii waxaa loo jamcinayaa waxyaalaha ay ka waajibaysa ayaa kala duduwan naftii bani aadamku waa kala duduwan tahay xubnihiina way kala duduwan yihin naftii waxay u kala duwan tahay qaybihii bani aadamka rag dumar muslim gaal saasay u kala qeybsan yihiin xubnihiina iyaguna de saasay u kala duwan yihiin oo gacan iyo lug iyo il iyo san iyo waxaasay kala wada yihiin saasaa markaa addiyaad loo yidhi laba xadiid baa markaa ugu caansan axaadiidta kusoo aroortay diyaadka ee axkaamteeda inta badan laga qaado xadiid abi bakr ibni maxamed ibni camr ibni xasm can abihi can jaddi fi صaxiix ibn xibaan wagayrih iyo xadiid camr ibn shucayb can abiihi can jaddi oo isaguna sunanta iyo ku jira labadaa xadiis baa ugu caansan lakiin axaadiis kale oo saxiixeynka iyo keyrkeedba ku jirta oo soo aroortay iyadana magaha ka hadlaysa way jirtaa laakiin tafaasiishu labada xadiis ayay u badan tahay wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wadiyat lxuri lmuslimi miat min alibil qofka muslimka xorta ah magtiisu waa boqol geela xadiidka camr bni xasm ayay ku sugnayd fi nafsi miatu min alibili yacni naftii waxaa ku waajibaysa ama ka waajibaysa boqol geel boqol geela markaa ma maaratay naftaa laga hadlayaa qofkii muslimka ahaa ee xorta uu soo gelayaa qaطcan ayrkoodna musanifka inoo sheegi doono waxyaalaha ka waajibaya waxa markaa xadiidka cumuumkiisa looga soo reebayna waynu tilmaami doonaa laakiin xadiidku saaan sheegnay ana fi nafsi miata min alibil ayaa rasuulku ala sla sl kitaabkiisa ku qoray xadiidku uu tilmaamay waxaa kaloo dee saxiixa ku jirta saxaabigii khaybar lagu dilay ee maaragtay qasaamada ku soo arooray markii ay dhaaran waayeen qoladii qatiilku awliyaa udamkii yahuud dhaartoodana ay ku qanci waayeen nebigu alayhi salaatu wasalaam waa kii ku tabarucay fawadaahu bimiati min ibili sadaqa geelii makta waa kii nabigu alayhi salaatu wasalaam boqol ka bixiyey haddaba geelaasi sidee loo qaybinayaa boqolkaa halaad ee qofka muslimka ee xorta a ah laga bixinayo qofka muslimka ah waxaa ku baxay dabcan qofkii alxur almuslim dee weliba labbaa laga hadlayan waa kan lafdigiibaa keensanaye gabadhii way noo iman doontaa magteedu addoonkii isaga dee qiimihiisa ayaa laga bixinayaa gaalkiina uu inoo imanaya wuxuu yihi fain kaana alqatlu camdan dilku haddaba hadduu ukas yahay aw shibha camdin ama shibulcamdi yahay wajabat ahlaaan waxay ku waajibaysaa iyadoo saddex meelood loo qaybinayo halaahuuna xiqatan soddon waxa weeyaan xiqada weeyaan xiqaduna mati waxay nagu soo martay zakadii tii saddex jirka ahay ee sanadka afraad gashay wa halaaثuuna jadacatan iyo soddon jadaco wa arbacuuna khalifatan iyo afartan riman ayuu yihi waxay ka waajibaysaa makti camdiga ahayd iyo shibulcamdigi camdiga xadiidka can abihi can jaddihi iyaa ay ku soo aroortay in nabigu alayhi الsalaatu wasalaam uu ku khudbeeyey man qutila mutacamida dufica ama man qatala mutacamida dufica ilى أwliyaءi اlmaqtuul fain shaaءuu qataluu wain shaaءuu akhaduu اdiyata wahiya ثalaaثuuna xiqة وثلاثون جدعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم وما صولحوا عليه فهو لهم saasuu markaa xadiikaasi ahaa tirmidi baa warinaya xasan ariibna waa ku sheegay kolkii uu sheegay xadiisku qofkii camdi qof u dila in awliyaa udamka lagu wareejinayo hadday doonana ay dilayaan hadday doonana ay magta qaadanayaan oo dilkii markaa camdiga ahaa ayaa waxa uu yihi magtiisuna waa soddon xiqadood iyo soddon jadco iyo afartan riman khalifa waa hasha riman weeyaan jamac marka la jamcinayo qaarkood waxay yidhahdeen jamac sideeda lafdigeeda laguma jamciyo ee makhaad un baa la yidhaha markii la jamcinayo kuwo kalena mae khalifaat iyaa la odhan karaa iyay yidhaahdeen ama khalifna waa la odhan karaa kaasi markaa waxa weeye waa camdigii shibhulcamdiga isaguna isla xadiidka camr bni shucayb can abihi can jadih ayaa waxaa ku sugnayd alaa ina fi qatiili اlkhaطأi shibhi اlcamdi bالsawط aw اlcasaa yani waxa weeye wixii shibhulcamdiya ee aan camdi ahayn ee usha iyo jeedalka qofkii markaa ku dhinta waxaa markaa ka waajibaysa mag markaasaa wuxuu yihi afartan kamidihii fii buuuniha wlaaduha ay markaa afartan markaa riman yihiin marka halkaa iyadana waxaa laga fahmay in ay tii camdiga oo kale ay noqonayso tii shibhcamdiga ahay wuxuu yihi wain kaanat wain kaana khaaan dilku hadduu khaa yahay wajabat akhmaasan waxay u waajibaysaa iyadoo shan qaybood ah boqolkiiba shan qaybood loo qaybinayo cishruuna binta makhaad labaatan waa bintu makhaad qaalmihii gujirka ah ee dhidig wa cishruuna bintu labuun wa cishruuna binta labuun labaatanna waa qaalmo laba jir ah yani sanadkii saddexaad galay oo dhidig wa cishruuna bna labuun labaatanna waa qaalimo lab oo iyaguna labaatan ah laba jir ah yani sanadkii saddexaad galay wacishruuna xiqa labaatanna waa xiqado dhidig wa cishruuna jadaca labaatanna waa jidaacdii oo iyaguna kuwa dhadig ah inay akhmaas tahay cabdillahi bni mascuud baa laga wariyey radia allahu tacaala canhu wa calayhi fuqahaau ahli lmadiina fuqahadii reer madiinada saasay ku sugnaayeen waxa ay isku sii khilaafeen labaatanka ibnu ma labaatan ibnu labunba mise waa labaatan ibni makhaad imaamu eh, shaafici raximah llahu markii uu eegay qaabka la ysugu khilaafay eh, diyada khaaa sida loo qaybinayo ayaa waxa uu yihi markaa intii inta ugu yar ee la yihi baan u qaybinaynaa liana alasl baraaءaة الdimati cama zaada calى dalik marka alqowl baqali maa qiil oo masaladii usuuliga ahayd alahdu baqali maa qiil ayuu imaamku halkan u cuskaday waayo xadiis ahaan marfuuc ma asixin mawquufka laftiisa ibn mascuudna waxoogaa inqiaac iyaa dhowr isnaadoo uu leeyahay ku sugan marka aqalu maa qiilkii aharkaa ibn mascuud halkaa abna banu labuunka waxaa ku qoran banu makhaad taasaana ka sii yar oo dee qaalimadii lab inay gujir ahaadaan iyo inay laba jir ahaadaan waxaa yar inay sanad jir ahaadaan kuwa sanad u dhamaado laakiin waxaad mooddaa inuu uga tegey sida alimaam albayhaqi raximah llahu tacaala macrifat sunani walaathaar uu leeyahay maadaama xadiidka ibn mascuud inqiaac ku ma aharkiisaas inqiaac ku sugan yahay xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii magtiisa uu bixiyeyna fawadaahu biibilin min fawadaahu bimiati min ibili sadaqa boqol ayuu nabigu ka bixiyey geelii zakada ah geela zakadana banumakhaad kuma jiraan waxaa ku jiraa dee banulabuunku way ku jiraan laakiin banumakhaad kuma jiraan boqolkanuu nabigu dhiibayna aleyhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen boqol kuwii zakada ah marka aahirka xadiidkaas waa inaan meeshaa ibn makhaad ku jirin ayaa markaa ay qaateen la yidhahdo xadiidkaas dee camdi buu ka hadlaya nabigu alayh sala si tabaruca buu u bixinayey ilan magt kuma waajibin sadaqadana laguma lahayn dad qol maarata ciddii dishayba lama garanaynin mana u badna inuu bixiyey magtii camdiga oo dee magta camdiga fii buuniha arbacuuna minha fi maarata arbacuuna khalifa ku jiro fii buuniha awlaaduha geela sadaqada zakadana kuwa rimani kuma jiraan markaa waxay u badan tahay magtii caadiga ahayd inuu markaa bixiyey taasina kuma jiraan markaa manu makhaadku kuma jiraan wuxuu yihi wain qatala fi lashhuri lxurum bilihii xurmada lahaa hadduu qofku wax dilo wa hiya waxa weeye dulqacdati bisha dulqacda wa dulxijati iyo bisha dulxija wa muxaramun iyo muxaram wa rajab sidii xadiiskii saxiixeynkaba dee ku sugnaa afartaa inay ashhurxurumku yihiin aw fi lxarami ama xaramkii maka qofka wax ku kudhe qof ku dhex dila aw qatala daa raximin maxramin ama qofka dila qof qaraabadiisa ah oo waliba maxram ay isu noqonayan haday laba iyo dhidi kala ahaan lahaayeen qofka laba maarata labadaa sifo qof wata duu raxim maxram waa laba sifo isla socdo haddii la kala reebo oo raxim uu noqdo laakiin aanu maxram u ahayn sida inaabtigii iyo inadeerkii iyo kuwaas ama eh, maxram wuu u yahay laakiin raxim uguma ahe dee radaac iyo wax lamidaba ah ugu yahay kuwaas iyagu halkan soo geli maayaan wajabat diyatu ahlaaan ama muqaladata maktiibaa waajibi iyadoo saddex un loo qaybinayo meelood khaaan kaana aw camdan ama khaa ha ama camdi ha noqote meelood ayaa shaaficiyadu ay leeyihiin tuqaladu fiiha diyat lkhaa makta sida khaladka ah u dhacda saddex meelood yaa la takliidiyaa oo la adkeeyaa saddexda meelood ee markaa la adkeynayaa waa saddexdan uu sheegay bilihii xurmada lahaa iyo meeshii xurmada lahayd oo xaramkiia iyo qofkii qaraabada ku ahaa maxram kale kuu noqonay saddexdaa haddii dilku uu ka ka dhaco waa la adkeeyaa oo sidii maktii camdiga oo kale iyaa maktii khaaa laga bixiyaa xagga taqsiimka ama asnaanta iyo da ama cidda bixinaysa de waa ciddii khaaa weligeedba bixin jirtay iyuunbaa bixinaysa arrintaana imaamku raximah llahu tacaala wuxaad mudda inuu cuskaday uun aathaar saxaabada laga soo wariyey cumar bn khaaab iyo cuhmaan ibn cafaan radia allahu tacaala ibn cabaas radia allahu cumar iyo cuثmaan iyo ibn cabaas radia allahu canhum yaa laga soo wariyey taqliidkaasi markaa waxaad moodaa markaa reer madiinana inay saas ugu raaceen imaamu shaaficina raximah llahu tacaala waa uu ku raacay wuxuu yihi wa fii camdi الصabiyi wاlmajnuuni qowlaan kii sabiga ahaa iyo kii waalaa ukas hadday wax u dilaan laba qowl ayaa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay annahu camdun camdigoodu waa camdi fatajibu fiihi diyat muqallada mag markaa la adkeeyey yaa waajib wathani qowlka labaad wuxuu leeyahay annahu khaun me waa khaa oo markaa magtii mukhamasada ahayd ayaa waajibaysa hal abd hal camdu sabiyi camdun sabiga iyo majnuunka laga hadlaya waa kuwa aan isku dhex daadanin maarata wax kala garanay qof waalan laakiin wax kala soocaya ilan qaar badanoo waalan waxbay kala garanayaan waxbay kala soocayaan sidoo kale sabiga laga hadlaya waa sabi wax kala garanaya kolkii ay qof si ukasa u dilaan dabcan de qisaasi ma imanayso horeynu usoo baranay laakiin magta laga qaadaya ma camdiga oo dee saddex meelood baa laga dhigi shan meelood laga dhigi maayo sidoo kale iyagaa bixini xoolahoodaa laga qaadi ee xigtada iyo markaa waxa weeyaan casabada laga qaadi maayo sidoo kale deg deg bay noqonaysaa isla markaasaa la dhiibi ee saddex sanadood lala sugi maayo masaasa oo sidii camdiga miyaa markaa camdu sabiy baynu leenahayba yani wuxuu uu kasu dilo ma u kasbaayo yani agga akaamta camdu abiyi fi lwaaqici hal huwa camdu fi akaam weeyaan xaggii akaamta ma camdi buu ka noqonaya akaamtii diyada marka labadaa qowl baa ku jira sheekhu uu sheegay muctamadku waxa weeyaan in camdigoodu uu camdi yahay camduhumaa camdun sidaa daraaddeed xigtadu ma saddex sanaa lagama sugayo xoolahoodaa laga qaadayaa muhallath noqonaysa saddex meelood baa loo qaybinayaa soddon xiqadood iyo soddon jadaco iyo afartan riman ayaa laga rabaa qowlkan odhanaya waa khaa isagu de wuxuu leeyahay waa marfuuc canhum alqalm markaa qisaastiiba de aan maarata ku waajibaynin markaa sidii khaa ayaa loola dhaqmi lakin waxaa laleeyahay waxa laga rafciyey waa dembigii qisaastiina dee saasay markaa iyadona mar haddii aan meeshii dembiba jirin qisaastiina way iska dhacday laakiin camdigoodu waa sidiisii oo laa ta laa taxmilu aaaqila alcaaqilatu camda walaa cabdan caaqiladu ma xambaarato camdi wax ukas ah iyo cabdi toona wax markaa dee addoon uu markaa dhib geystay saasaynu inagu fasiraynaa khilaaf baa ku jira wuxuu yihi fain kaana lilqaatili haddii qofkan wax dilay uu leeyahay aw ilcaaqilati ama xigtadiisu marka maktu xigtada lagu leeyahay ibilun hadday geel leeyihiin wajabat idiyatu minhaa geelooda unbaa laga bixinayaa oo waxa weeye waxaa loo jeedaa geeli baa kala duduwan oo noocyo kala leh kala fiicfiican markaa nooca la bixinayaa waa noocee dadkan ay ku waajibtay un la eegaya qof waliba geela uu isagu dhaqday geeliisa ah ku waajibaya ama geela reerkooda uu dhaqda haddii aanu isagu geel lahayn wajabat idiyatu minhaa geelaasunbaa markaa ka waajibay wain lam yakun lahumaa ibilun haddii aanay geel lahayn ninkan wax dilay wax laga doonayo ama tolkiiba aanay geel lahayn wajabat min ibili lbalad degaankaa ay degan yihiin geela laga dhaqdo noocuu yahay yaa laga rabaa yani kiisa haalibkaa ah weeyaan ee dadka badankoodu degaanka nooca ay dhaqdaan yaa laga rabaa wain lam yakun ama wain lam takun badhe haddii aanay deegaankoodaba geel ka jirin famin haalibi ibili aqrabi lbilaadi ilayhim dhulka ugu soo dhow ee geel laga dhaqdo geela ka jira ayaa dee laga doonaya qiyaasa calaa zakaati lfiri weeyaan zakaatulfiridii iyaynu dawa qiyaas qaadanay waa xaq ku waajibay markaa de wixii isaga markaa hantidiisa ahay noocii uu dhaqanayay ama dhulkiisaa ka jiray ee degaankiisa ahaa ayuunbaa lagu waajibin haddii kalena dee wixii markaa usoo dhawaaday walaa yuukhadu fiiha geela lagama qaado maciibun mid ceebaysan walaa mariidun iyo neef bukatoona neef ceeb leh oo dee maalan wax ka dhiban yihiin oo kale iyo kii dhufaanaa iyo di markii maaratay beri laboonkii la qaadi maayo walaa mariidun neef bukana isagana la qaadi maayo neefaf caafimaad qaba oo aan ceeb lahayn iyaa laga raba inay caata yihiin mushkilad ma fa in taraadaw haddii ay isla ogolaadaan calaa akhdi lciwadi in bedel laga qaato lacag maalan laga qaato can ilibili geeli jaaza way banaan tahay in lacag lagu heshiiyo oo calaa hal intaa noogu dhufta un lays yidhaahdo deetana lacag go-aan lagu heshiyo intaa bixiya la yidhaahdo way banaan tahay maxaa yeelay dee cumar baaba radia allahu tacaala canhu geeli markuu qaaliyoobay qiimeeyey saynu sheegi doono oo qiimihii dadka markaa ka qaaday oo yihi markaa geeli u qaaligaroobay markaa boqolkii halaad labiyo toban kun oo dirham ama kun dinaar iyaa u dhigmaya markaa dee waa la qiimeyn karaa sidoo kale xadiidkii camar ibni shucayb ee markii dhowdaan akrinayna ee camdiga ku saabsanaa waxaaba ku jirtay wamaa saalaxuu calayhi fahuwa lahu lahum wixii ay sulux kula galaan wixii ay sulux iyo heshiis kula galaan way leeyihiin markaa waxa la wii ay kula sulxaan markaa waxay kula heshiiyaan dee waxay kula heshiin karaan boqol halaad ilaa boqolo halaad waxay kula heshiin karaan lacag waa kastaa lagu heshiin karaa markii maktu ay camdi tahay markii ay khata tahayna waa boqolkii haraaduna de boqolkii haraad lama bedeli kare laakiin lacag baa laga dhigi karaayo ciwad yaa laga qaadan karaa sidaa uu markaa yihi tambiihu ayaa de haddana camalku uu ku shaqeeyayo uu ku socdaa qolyaha qaarkood oo khilaaf geliyey oo khilaafkii alictiyaad can ibil sadaqa an can ibil diya ama yani jawaaz asulx can ibil diya in heshiis laga geli karo qolyaa maarata khilaafkii ku jiri jiray ee xawaalada markii laga hadlayay iyo damaanka iyo meelaha iyo lagu ishaari jiray qolyo markaa geliyayoo diiday oo yidhi jahaalatu sifaa jirta waa jiraan malaha sheekheynkuna xaggaas yaabaad moodaa in ay markaa u iilanayaan laakin de xadiidkii camr bnu shacaybna an abihi an jadih xadiis cabdillahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhuma saasuu isaguna tusinaya wuxuu yihi wain acwazat اlbilu geelii haddii la waayo acwazahu shayu shayguu ka quustay weeyaan yani shaygii uu idaaliy markuu shaygu ku daaliyo ee aada quusato ayaad leedahay acwazani wuu idaaliyey oo kale weeyaan haddaba haddii geelii laga qoostoo la waayo wajabat qiimatuhaa qiimaheeda ayaa waajibaysa baaligatan maa balagat fii asaxi lqowleyni intay doontaba ha gaadhee qowlka sixada badan siduu leeyay wa fiihi qowlun aakhar qowl kalaa ku sugan oo annahu yajibu alfu diinaarin kun diinaar baa waajibaya aw itnaa cashara alfa dirhamin ama laba iyo toban kun oo dirham waa markii ay markaa diyadii khaaa tahay wayuzaadu litaqliid markii la adkaynayo oo tasliif laga dhigayo waxaa markaa loo kordhin qadru thuluthi saddex meeloodow meel qadarkeed markii geela la waayo oon geelba jirin maxaa ay maktii noqonaysa laba qowl baa ku jira oo qowl wuxuu leeyahay haddii geela la waayo lacag go-an ayaa iyaduna jirta maxay tahay lacagtaa go-ani kun dinaar haddii dahab la bixinayo kunka dinaar kolkaynu iminka wuxuu noqonayaa dhowr iyo lixdan kun kunkii dinaar meelaha iminka haddii garaamkii la yidhahdo waa lixdan dollar kunkii dinaar waxay iman boqolkii garaam wuxuu iman saw maaha e eh, afwan waxay noqonaysaa eh, haa wuxuu noqonayaa kunkii dinaar afar kiilo iyo laba boqol iyo konton afar kiilo iyo laba boqol iyo konton garaam marka afar kiilo iyo laba boqol iyo konton garaam kolkaad hadana lixdan kusii dhufato waxay noqonaysaa ma dhowr boqoloo kun ba <laughs> ya laba boqol iyo iyo shan iyo konton kun haye de balgeeli ka warrama boqolkii halaa waa boqol kunun malaha ya laba boqol iyo shan iyo konton kun markaa malaha garaamkii iyo imka geeli isdhaafe ya xoog bay isu dhaafeen imika boqolkii halaad dee laba boqol oo kun ma noqon karaan ha geeli baa ka jabanta marka imika waxay noqonaysaa geeli wuu hoos buu udhacay lakin d haddii haddii la yidhaahdo way go tahay lacagtaasi waxba laga bedeli maayo kolkii geel la waayo boqo maaragtay waxa weeyaan boqol dinaar oo dahaba ama laba iyo toban kun oo dirham lakin markaa lafteeda garaamyadan cadiga ma dinaarkii weliba samaysnaa ayuu noqonayo kii laftiisa imika la heli maayo iyo labayo toban kun oo dirham oo iyaguna kii fidada ahaaye markaa dee samaysnaay laakiin qowlka asaxa waa kan uu horreysiiyeyo geelun baa la qiimeynaya haddii aanu xataa halkan ka jirin meesha ugu soo dhawee markaa wax laga heli lahaa ama waktigii ugu ugu dambeysay geeli jiray qiimihii uu marayey iyuunbaa lagu xisaabtan waxaana laga qaadanaya xadiikii aarkii cumar imka aynu sheegana alaa ina alibila qad halat wargeelii waa qaaliyoobay buu yihi deetana markaasuu kor u dallacay iyadoo xadiidka waxa uu leeyahay waa cabr bn an abi an jadihi weyaan isaga laftiisu kaanat idiyatu calaa cahdi rasuuli lah sal sl hamaani sideed boqol oo diinaar bay ahayd aw hamaaniyat dirham ama sideed kun oo dirham deetna wuxuu yihi fakaana kadalika xata اstklifa cmar radi اllahu canhu faqaama khaiiba faqaal alaa ina اlbila qad alad wargeeli waa qaaligaroobay deetna fafaradahaa cumar calaa ahli dahab alf dinaar kun dinaar bu ka dhigay halkii sideeda boqol ahay laba ku daray marka geeli baa qaaligaroobay maxaad fahamtay in maktani ay geela la socoto marka haddii geeli qaaligaroobo marka lacag la lacagtii de way qaaliyoobaysaa laag markaa intii unoqdo haddii maarata qiimihii eh, geelu hoos u dhaco lacagtii iyaduna way isdhimaysaa oo geeli iyunbaa qiimihiisii la kala qaadanaya wuxuu yihi wadiyat lyahuudiyi wاnasraaniyi uluثu diyati muslim kii yahuudiga ahaa iyo kii kristaanka ahaa ee macsuumka ahaa diyadiisu waa qofkii muslimka ahaa diyadiisa marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan aharkaa cumar iyay markaa ka qaateenoo aharkaas dadu xadiiska oba dasiisa u marfuuce waqtigii nebiga qofka muslimka ahaa sideed boqol oo dinaar ayay magtiisu ahayd iyo sideed kun oo dirham gaalkuna kalabar buu ah ahlulkitaabka kitaabigu kalabar buu ah yani afar boqol eh, maaragtay waa ama afar kun oo dirham cumar radi allahu markii geeli qaaligaroobay wuu dallacayoo kun diinaar ama labi iyo toban kun oo dirham buu ka dhigay muslimkii wa taraka diyata ahli dimmati lam yarfac lam yarfacha fi ma rafaca min adiya waxba kumuu darin iyada diya ahlu marka de afar kun iyay ahayd afartii kun buu u daayey ee dirham tii muslimkana wuxuu ka dhigay laba iyo toban kun oo dirham maxay isaga dhig isaga dhigmaan markaa waxay isaga dhacayaan saddex meelood oo meelde saddex meelood oo meel isaga dhacayaan marka aharkaa cumar ayuu imaamku raximah llahu tacaala uu qaatay lakin de qeybtiisa horaaba tusinaysa inay kala bar ahayd ee cumar radi allahu canhu uu sidan ka dhigay marka culamada qaarkood ooday madaahibta kaloo shaafici ahayn oo yihi maya waa kala badh sidaa waktigii nabiga aleyhi salaatu wasalaam ay ahayd nisfu diyat muslim weeyaan waa jiraan iyaguna wuxuu yihi wadiyat lmajuusiyi huluthaa cushri diyat lmuslim kii majuusiga ahaa ee isagu markaa dabcaabudka ahaa isaga markaa diyadiisu waa qofkii muslimka ahayd diyadiisa oo loo qaybiyey toban meelood meel ahaan haddana meeshii saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood wey markii haddana loo qaybiyo saddex meelood tobankii meeshii markii cushri loo qaybiyo wixii toban loo qaybi boqolkii halaad toban u qaybi toban halaad baa soo baxay tobankiiba haddana saddex meelood u qaybin saddex markaas waxay noqon mid waliba saddex halaad iyo ulus laba meelood markaas codolad kusii dhufani lixalaad iyo iyo iyo saddex markaa eh, hal saddex meelood oo qaybiya laba meelood ayay markaa noqonaysa thuluthain lix halaad iyo thuluthain thuluthain naaqa ayaa markaa de ka waajiba iyadana asarkaa cumar baa laga qaatayoo kuwii majuusta ahaa sideed boqol ayaa eh, diyadoodii eh, uu cumar radia allahu tacaala canhu uu ka dhigay sideed boqol markaa dee laba iyo toban kun oo dirham halkii ahayd iyo iyagii sideed boqol oo dirham laga dhigay laba iyo tobankii kun markaad toban uqaybiso waxaa soo haraya kun iyo laba boqol kun iyo labadii boqol sideedii boqol maxay ka yihiin dee thuluthayn ilan waa saddex meelood min afar boqola markaa thuluthaa diy cushri diyat lmuslim iyay noqotay wuxuu yihi waman lam tablughu dacwatu qofkii aan dacwadda islaamku gaadhin ee aan cidiba markaa diinta gaadhsiin falmansuusu naska shaafici waxa weeye annahu in kaana yahuudiyan aw nasraaniyan hadduu diinta yahuudda haysto ama ta kiristaanka wajaba fiihi uluu diyati sidii yahuudiga ama nasraaniga unbaa loola dhaqmay ila waa yahuudi ama nasraaniya wain kaana majuusiyan aw waaniyan hadduu majuusi yahay ama kuwii markaa sanamyada caabudaya yahay wajaba fiihi hulusaa cushri diya sidii majuusiga unha loola dhaqmo oo boqolkiiba lix dhibic lix iyo lixdan intii magta muslimku ahayd uuni ka waajibto wa qiila qiil baa hadaba leh naski waa sidaa laakiin qiil baa wuxuu leeyahay in kaana mutamasikan bikitaabin lam yubadel hadduu haysto kitaab sida towraad iyo injiili oo aan waxba laga bedela tii saxda ahayde nabiy llaahi muuse ama nabiy llaahi ciisa calayhim asalaam lagu soo dejiyaya dacwaddii islaamkuna aanay gaadhin dee ninkaasi diin suxu haystaa naskigiina ma gaadhin maadaama ay sidaa tahay wajaba fiihi diyatu muslimin muslimkii buu la mag yahay wain kaana mutamasikan bikitaabin mubedelin ku bedelay hadduu haystana fa fiihi ulu diya kuwa uu la diinta yahay ee uluku markaa dee kolka raba laga qaadayay ulukii isagana hala maarata hala siiyo qiilkaasi marka taliiq tacliilka aynu sheegnay oo ah dee ninkaynaan dacwaddii islaamkuna gaadhin diintan uu haystaana diin saxa ahay kitaabku haystaana kitaab saxa yahay wixii naskinaye bedelaye maaratay nasakhayna aanu isagii soo gaadhin qof muslina weeyaan ilan ambiyadii hore dhab islaam bay la yimaadeen markaa sidii qofka muslimkaa ah loo dhaqmo lakin waxaan leenahay kole haddii diinta islaamku timid de ninkani waa yahuudi waana nasaraan diinta islamkana ma haysto marka sida damika loo helaaba iska adagbe in la yidhahdo qola haysata maaragtay kita tawraad ama injiil aan la bedelin oo sideedii ah bal ataa waxaanay hayninba afkii ay kusoo degtay tarjumooyin iyo waxbay hayaan maba hayaanba afkii nabiy llaahi ciisa alayhi salaam injiisha loogu soo dejiyey marka maxaa alkee markaa ay ka keenayaan ka saxiixa wuxuu yihi wain qaaca hadduu gooyi yadda nasraaniyin mid nasraaniya gacantii fa aslama oo uu soo islaamay wa maanta deetana dhinto wajaba calayhi diyatu muslimin qof muslima magtiibaa ku waajibaysa ku nasraaniyo macsuuma haddii gacan laga gooyo ama dhaawac kalaba loo geysto si xaq daraa dee magdhow baa ka waajibay hadduu dhaawicii u dhinto isagoo islaamay mag muslim buu leey oo alcibratu fi taqdiiri الdamaan ma kaana madmuuna ibtidaءa waintihaaa fataqdiiru الdamaani fiihi muctabaru biاlintihaa soo arki maysid ama maarata bixaal istiqraar اljinaaya hadduu jurxigu hadduu maarata jinaayadu hadday tahay madmuuna fi libtidaai walintihaa xagga hore iyo xagga dambeba hadday madmuuna ka tahay waxa taqdiiru damaanka waxaa laga eegaa xaalu listiqraar alcibratu fi taqdiiri arshi ljinaayati xaalu listiqraar waqtiga istiqraarka wa lakin waa maxaa shardiga an yakun an takuna aljinaaya madmuuna ibtidaaa waintihaaan waa inay madmuuno tahay xagga hore iyo xagga dambaba markii labadii dhinacba ay madmuuno ka tahay xaalulistiqraarka ayaa laga eegaya wuxuu yihi wainqaaca yada xarbiyin gaal xarbiya hadduu gacanta ka gooyey uma aslama deetana soo islaamo wa maata oo u dhinto falaa shaya calayhi waxba ku ilayn lam yakun madmuunan fi libtidaa bilowgii de wax magdhow ka waajibaya muu ahayn xaq bay ahayd in gacanta laga gooyo in lugta laga gooyaaba ilan nin la isdilayay baabu ahaayo jihaadkii maarata laynoogu ban laynoogu xalaalayo dhiiggiisi markaa kolkan uu dhintay ee nabarkii jihaadka dagaalkii jihaadka ugu dhacay uu u dhintay haba soo islaame waxba laga siin maayo wainqaaca yada murtadin mid murtada hadduu gacanta ka gooyo fa aslama deetna uu islaamay uu dhintay nabarkii u dhintay lam yalzamhu shay-un ninkii gacanta ka gooyay waxba lagumale maxaa yeelay xaaladan uu de ninka nabarka u geystay murtad buu macsuumu macsuumudemba muu ahay hadur buu ahaa markaa dee nabar uu nin hadura ku dhuftay markii dambe inuu soo islaamay waxba maaragta uga waajibi maayaan waqiila qiil baa halkan yidhi yalzamuhu diyatu mayanee mag waajibi oo muxuu xarbigii uga duwan yahay xarbigii wuxuu uga duwan yahay xarbiga ninkan gacanta ka goynayay xadgudub buu sameynano mutacadi laguma tirinayn laakiin murtadka ninka gacanta ka goynaya waa mutacadi waana loo qabanayao de waa la ganaaxaya maadaama uu mutacadi yahay magtiina mar hadduu ninkii soo islaamay waa lagu yeelan buu leeyahay laakiin waa laga diiday waxaa la yihi ninka nabarka loo geystay hadrun buu ahaa wixii nabarkaa ka dhashay markaa loo raaci maayo walow ninkan haba la yidhaahdo adiga maxaa kuu geeyey ilan dowladda ayay maaragtay u taallaa in xadkii laga oogo ninka murtadka wuxuu yihi wain arsala sahman calaa dimiyin mid dimiya hadduu leeb kusii daayo fa aslama deetana uu islaamay iyadoon leebkii ku dhicin uma waqaca bihi sahmu deetana leebkii qabsado faqatala wa uu sidaa kuu dilo lazimahu diyatu muslimin mawajaba caleyhi diyatu muslim qof muslima diyadii ayaa ku waajibaysa maxaa yeelay liannahu madmuunu fi libtidaai walintihaa bil awel iyo aakhirba dee ninkan isagii waxa weeya waa madmuun weeyaan maadaama uu madmuun yahay dee waxaa la maaratay waxa weya diyadii qofka muslimkaa ayaa ka waajibaysa bal waxaynu soo sheegnayba gaalkii xarbiga ahaa haddii lagu sii daayo deetana uu islaamo leebkiina uu qabsada isagoo muslima maxaynu nidhi maktii way ka waajibaysaa maaragtay waxa weya diyadiisi way waajibaysaa kanna kama sii awleysanoo dee kani marka hore maxsuum baabu ahaa in la lama ogolay wuxuu yihi wadiyat lmarأati gabadhii magteedu calى الniصfi min diyat الrajuli ninka magtiisa kala badh iyay ka tahay gabadha diyadeedii waxa weeyaan ninka diyadiisii barhkii barhkeed iyadana waxaa loo xujeysanayaa axaadii axaadiista ku soo aroortay sanad ahaan qawi ma aha sanad ahaan axaadiista ku soo aroortay qawi maaha laakiin waxaa loo xujeysanayaa aahaarta saxaabada oo saxaabo dhowra iyaa ay ka soo aroortay in ay magta dumarka kala bar ka dhigeen sidoo kale ibnu shihaab aلzuhri iyo caطaa ibn abi rabaax iyo makxuul adimishqi oo midna ree madiine yahay midna ree make yahay midna ree shaam yahay saxaabana soo gaadhay iyaa waxay yidhaahdeen adrakna annaasa dadka waxaanu soo gaadhnay uun iyadoo ninka muslimka ah ee xortaa ah magtiisu boqol tahay deetana cumar uu ka dhigay ninka magtiisi boqol diin kun diinaar markii markaa uu qiimeeyey dumarkana iyadoo ay tahay magtoodu shan boqoloo diinaar ayaanu soo gaarnay ibnulmundirna wuxuu yihi ajmaca kullu man axfadu canhu min ahli اlcilmi calى ana diyat اlmarأati calى الniصfi min diyat الrajul culammadu waxay isku raacsan yihiin in gabadha magteedu ay kala bar tahay magta ninka markaa dee waktigii nabigana mag dumar waa la bixiyey dabadiina waa la bixin jiray wax isku khilaafayna mag lama lama hayo magtii la bixin jiray ee ay taabiciinta iyo dadkaasi soo gaadheenna konton bay ahayd boqol kiiba konton markaa de waxa weeyaan walow xadiidka ku soo arooray ee magta gabdha maarata sheegaya uu sanad ahaan daciif u yahay laakiin de waxaa xoojinaya camalkii muslimiinta iyo ijmaac culamaa ilumma sidiisa xujo u ah. markaa saas weeyaan diyat lmarati cala nis min diyat rajul laakiin dadka qaarkood waxaa laga yaabaa wuxuu moodayaa masalada haddii xadiidkeedu daciif yahay inay masaladaasi aanay sax ahayn laakiin waa waa waxa weeya waa qusuur fi lfahm waayo imtinaacu daliili waaxid laa yadulu calaa cadami daliil ilan sunada axaadiistu waxyaalaha la daliishada qeyb kamida wey waxaa la daliishada wada axaadiis maaha soo maha kitaab baa jira sunna ijmaac qiyaas intaaso shay baa la daliishada markaa dad aragto in aadiis in waa sax aadiis kuso aroortay diyat dacfi baa ku sugan axaadiis daciifa wey laakiin waxaa xoojinaya camalkii muslimiinta ee aan iskuba khilaafin iyo ijmaaciyo sidiisa xujo waa wuxuu yihi wadiyat ljaniin ilmihii urjiifka ahaa diyadiisu guratun guro weeyaan guradu waa maxay cabdun aw amatu waa addoon ama addoon ayaa laga ku sugan tahayo labadii dumar ahaa ee isdilay ee midkood tii kale ay dhagaxa ku dhufatay ay dishay iyadiiyo wixii aloosheeda ku jirayba nebigu waa kii diyatu janiiniha uro waa kii nebigu ka xukumay yacni addoon ama adoon baa laga bixinaya haddaba addoonkaa iyo adoontaa laga bixinayaa waa noocma isaga ayaa inoo sii faahfaahinayo wuxuu yihi qiimatuhu addoonka ama addoonta la bixinaya qiimihiisu nisfu cushri diyati alab ilmahaa yar aabihii magtiisa marka labaatan loo qaybiyo meel ahaan wey marka labaatan meelood loo qaybiyo meel ahaan nisfu lcushri marka toban loo qaybiyo meeshii soo baxdayna laba loo sii kala qaybiyo aw cushru diyati lum waxaa kalood odhan kartaa magtii hooyadii oo toban loo qaybiyey meel ahaan wey islegi markii aabbehe boqolka hadaad labaatan meelood qaybiso maxay noqon meeshiiba shan halaad bay noqonta kontonkii halaadee hooyadii laga bixinaya haddaad toban u uqaybisana shan halaadun bay noqonaysa yudfacu daalika waxaa la siinayaa ilaa warahatihi ciddii dhaxalkiisa yeelanaysay hadduu ilmahaas soo dhalan lahaa dhala ku dhiman lahaa ciddii dhaxlayaashiisa noqon lahayd iyaa la siinaya fain kaana axadu abaweyhi مسلما labadiisa waalid haddii mid muslim yahay ka kalena gaal yahay walaakharu kaafiran ka kalena gaal yahay aw axaduhumaa majuusiya walaakharu kitaabiyan ama midkood uu majuusi yahay ka kalena ahlu kitaab yahay uctubira biakarihimaa bedelan kooda bedel badan iyaa markaa looga qiyaas qaadanaya oo yulxaqu biashrafihim kooda markaa sharafta badan iyaa la ilxaaqinayaayo maalan dee hooyadii waaba gaalad isagiina maaragtay oo waa yahuudiyadba aabihiina waa muslim marka cushru diyat lumka ka qiyaas qaadan mayno ee waxaynu raacaynaa nisfu cushri diyat labtaynu raacayna soo ma arkeysi haddii hooyadii ay islaamto aabihiina gaalnimadii uu ilmihii markaa hooyadiibu raacay haddii lasoo rido aabihii yahuudi yahay oo wixii ka waajibayeyba saddex iyo soddon halaad iyo ulu yihiin hooyadiina waatan tan muslimto konton halaad baa ka waajiba kontonkaasaynu markaa kasoo qiyaas qaadanaynu toban meelood qaybinaa cushru diyat lum ayaynu kasoo qaaday wuxuu yihi wain alqathu xayan hadday ilmihiiyo nool ay dhiciso oo isagoo nool u soo dhaco uma maata markaa kadib uu dhinto wajaba fiihi diyatun kaamilatun mag dhamaystiran baa ka waajibaysa nabarkii hooyadii loo geystay yaa way ku dhicisay oo ilmihiiyo markaa nool baa soo dhacay laakiin isaguna nabarkiibuu u dhintay iyo soo dhicidiibuu u dhintay laakiin nolol buu ku soo baxay mag dhamaystiran baa ka waajibaysa boqolkii halaada hadduu dee lab yahay muslim wain ikhtalafaa haday isku qabsadaan marka wuxuu noqonayaa dee qof caadiyaho mar haddii uu nolo waxa wey banaanka isagoo nool qof isagoo nool la dilay buu noqonaya oo soo dhashay wain ikhtalafaa fii xayaatihi haday isku qabsadaan oo isku khilaafaan nolol buu ku soo dhashay ee mag dhamaystiran hala bixiyo iyo kumuu soo dhalanay isagoo bakti uu soo dhacay falqowlu qowlu ljaani kaa dhibka geystay ee magtu ku waajibayso ya a iska hagaajiya fain ikhtalafaa fii xayaatihi anigaba jinaayati baa qoran haddii ay isku khilaafaan inuu nooli nolol buu ku soo dhashay iyo kumuu soo dhalan falqowlu qowl ljaani ka warkiisa la qaadanayaa waa ka jaaniga ah ee markaa day magtu ku waajibayso liana aal baraaat dimati cama zaad wixii ziyaada waliana alasla cadamu lxayaa nolol la-aan iyo asal wain alqathu mudqatan hadday waslad hilibuna ay ka soo dhaco washahida alqawaabilu umulisooyinkii iyo dhakhaatiirtii ay ka markhaati kacaan annahu khalqu aadamiyin qof bani aadama abuurkii inuu yahay bilowgiisi fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugano axaduhumaa midkood leeyahay tajibu fiihi lguratu guradii iyo magdhowgii wuu ka waajibaya wathaani qowlka labaad wuxuu leey laa tajibu ma waajibayso maxaa yeelay dee guradu waxay ka waajibeysay wixii qof ah kana markaa qof weli muu noqonin sidii aanay hooyadiiba hadday addoon ahayd umulwalad aanay sayidkeedii ugu noqoteen oo kale weeyaan kan dambey markaa rajaxayaan kan dambey rajaxayaano markaa dhowr masalaa ku tacalluqa waxaa aan maaragtay aan suurada lahayn waa wixii aan suuraysnayn weyaan suura bani aadan aan weli yeelan xaggii ciddada ciddadii way ku dhamaanaysaa hadday addoon ahaydna umuwalad noqon mayso uradii ma ka waajibaysaana khilaafkanaa ku jira markaa qolana waxay leedahay aggii ciddada hala raaciyo urada oo siday ugu cidda baxayso mag magdhowgiina ha ka waajibo qolana waxay leedahay xagga umiyatulwaladka hala raaciyo saanay umulwaladba ugu noqonaynin magdhowguna yaanu uga waajibin marka waxaa la yihi xagganay u dhowdahayo ciddadu dee waxay ciddadu u dhamaatay riximku inuu soo marhnaadaa la doonaya waa soo marhnaado markaa dee lamid ma aha taniyo tani iyada maqsuudku ma aha in maaratay raximkii uu madh yahay ma aha maqsuudku halka wuxuu yihi walaa yuqbalu lama aqbalayo fi lgurati guradaasi marka laga hadlayo maa lahu duunu sabci siniina toddoba sano wax ka yar qof jiray adoon ama adoon aan toddoba jir gaadhin lama aqbalayo dee qiimo badankaasi male wax u yar walaa kabiirun daciifun sidoo kale qof weyn oo duqoobay oo hawlgaba oo itaal gabay maxaa laga faa'iidi kaana isagana lama bixinayo wa qiila waxaa la yidhi oo kale laa tuqbalu ljaariyatu inantii la aqbali maayo addoonta ahayd bacda cishriina sanatan ee labaatan dhaaftay way qiimo dhacayaan baa la yidhi hablo hadday labaatanka dhaafaan markaa dee halkaana habl baa ku jirto in hablihi hore u guursadaan oo aanay markaa isku ilaawin waxbarashada iyo iyada lafteedu muhima waaqiceen nabalaha aad bay uga jirta markaa qoladaasi waxay leeyihiin labaatan jir hadday dhaafta qiimo dhac baa yimid markaa la qaadan maayo loo bixin maayo markaa magdhowgii janiinka walalcabdu addoonkiina la aqbali maayo bacda khamsa casharata sana isaga shan iyo toban baaba isaga loo joogsanaya shan iyo toban hadduu dhaafo isaguna wuu qiimo dhacaya iyadaaba ilaa labaatanka sii shaqaynaysa oo waxaa la yidhi wuu weynaanayaayo dee adeegii ilain maaragtay ilmaha markuu yari waa la adeegsanaya waa lagu shaqaysanaya dumarkiibuu gelayaa meel walba waxbuu ka soo qabanayaayo dumarkii markaa kama iskama dhawrayaano laakiin kolkuu qaan qaangaado dee waxa weeyaan raggii ognaa ku biirayaayo adeegiisi uu koobnaanaya wuu qiimo yaraanayaa marka marka isaguna yaanu shan iyo toban dhaafin waa la yidhi laakiin sida saxda ah labaduba way gudayaan kol haddaanay duqoobin walaa yuqbalu la aqbali maayo wiil dhufaana ama maaragtay la tumay la aqbali maayo ilan faa'idaa meesha ka maqanay waa laga inuu tarmala la doonayo walaa maciibun ku ceeblana la aqbali maayo isla mid xanuunsanaya wixii la midka ah fain cudimat ilguratu addoonkii ama addoontii haddii la waayo wajaba khamsu min alibili waxaa waajibayaa shan halaad fii asaxi اlqowleyn labada qowl ee sixada badan labada qowl kooda sixada badani siduu yahay labada qowl ee meesha ku jira kooda sixada badan illa waynagii soo nidhi addoonka ama addoonta waa inay shan halaad haddii isagii la waayey waxa ay la qiimahayeenoo shan halaada iyaa ka waajibaysa urjiifka saasaa markaa muctamada wuxuu yihi wa qiimat lgurati mayane waxa waajibi addoonka ama addoonta qiimaheedii fi lqowl aakhari qowlka kale sida uu leeyahay markaa kaa hore ayaa muctamadaho de taasaa xadidan addoomiyuu kala qaalisan yihiin qiimat lgura halkeenu ma labaatan baan qiimayna ma shan jir baan qiimayna ma toban jir baan qiimayna way isdhaafdhaafayaan halkaas wuxuu kaga baxay maktii nafta hadduu muslin yahay iyo hadduu gaal yahay hadduu lab yahay iyo hadduu dhidig yahay iyo hadduu janin yahay wuxuu gelayaa nabaradiio wuxuu yihi washijaaju fi ra'si casharatu ama cashrun nabarada madaxa iyo wejiga loo geystaa toban weeyaan alxaarisatu wاdaamiyatu wاlbaadicatu wاlmutalaaximatu wاsimxaaqu wاlmuudixatu wاlhaashimatu wاlmunaqilatu wاlma'muumatu wاdaamiqa tobankaa weeyaan maxay kala yihiin falxaarisatu xaarisada ta la yhahda waa xagato maa tashuqu ljilda waa ta haragga u jeexday lakiin aan dhiig ka keenin xaarisaa la yidhahda xagtintii waxbaa ka waajibaya dadka iska xag xaga maaha qof haddaad xagato waxbaa ka waya wabaa lagugu yeelanaya bilaash maaha maa tashuqul jilda waxaweyaan haraggii maqaarkii u tii sidaa u jeexday xagatay weeyaan xaarisadu wadaamiyatu dhiijisadu maa tashuqu ljilda watudmi waata intay haraggii jeexday dhiig ka keentay laakiin aan hilib gaadhin iyadana daamiyaa la yidhahda waa dhiig ama ka dhiijisu wlbaadicatu waa hilibgoysa ee maa taqacu laxma waata markaa hilibkii jartay yani hilibkii waa dhex gashay wey waa dhex qaaday laakiin lafiyo xaggaamay tegin wlmutalaaximatu maa tanzilu fi laxm waata hilibkii sii dhex qaaday eeg taa hore hilibka way dilaacisay uun laakiin xoogumay sii gelin markay hilibka sii gasho mutalaaximaa la yidhaahda wasimxaaq xuubgaadhada weeyaanoo maa yabqa baynahaa wa bayna alcadmi jildatun raqiiqa waa ta gaadhaysa waa ta ay iyadii nabarkii iyo laftii kala xigto un xuubka xuubka lafta ka sareeya ee hilibka ka hooseeyaa taasoo kelihii tuu laftii ka xiga weeyaan simxaanquna waaba xuubkaa lafta xiga ee hilibka markaa cada hilibka ka hooseeya iyaaba simxaaq la yidhaahda wuxuu yihi waay halkaa misaad ku haysataa shan xaarisa iyo daamiya iyo baadica iyo mutalaaxima iyo simxaaq sow shan ma aha watajibu fi hadihi alkhamsati alxukuumatu shantaa xukuumun baa ka waajibta waa la qadaraa uun qadaraad un baa ka waajibte wax go ma laha waad yar qiyaasaysaa uuno dee hore dadku addoommay lahaayeen ninkan addoon baad ka soo qaadaysaa aan nabar kaa lahayn nabarkaa marka loo geystay qiimihiisa maxaa isdhimayaad odhanaysa waa wejigii iyo ka hadlayno iyo madaxii marka dee xagtintu waxaa laga yaabaa inantii oo kale inay quruxdeedii intay wax u geysato ay tahy wax weyn qiimihii uu isdhimo waad xukumaysaa marka adoon baad ka soo qaadaysaa haddaan bilaa agtintaa tahay quruxdeedu ay saas tahay intaas noqonaya qiimaheedii markay agtintan iyo intan ay yeelato foolxumaa soo korodhay qiime dha intaasaa ku yimid baad leeda deetana kii xorta ahabaad u imanaysaayo nisbadii oo kale boqoleydii intaad ku xisaabiso ayaad intii o kale makti ka xukumaysa iminka dee addoon lagu qiyaasaa ma jire waad adigun baa yar ijtihaaday qofkii dee qaadiga ahaaye de waxaan fahansan walaa yublagu bixukuumatihaa xukuumadeedan iyo waxaan laga xukumayo lala gaari maayo arshul muudixa muudixada inoo soo socotaa magteeda la gaadhsiin maayo wuxuu yihi wlmuudixatu muudixadu waa tii lixaade marka shantaas waa shantii hore shanta dambe mag baa ka waajibaysa shanta horena xukuumad baa ka waajibaysa shantan dambena arshi qadaran yani wax jaan go-aan oo wuxuu muudixatu waa lafcadaysadii soomaaliduna mawlaxay tiraahdaa laakiin de waa mawlaxadu waa muudixadii iyo daadkii uun ay bedeleen bay noqonaysaa marka wuxuu yihi waxaa markaa ka baxaya muudixadii waxay noqonaysaa ma tuudixu lcadma fi ra'si iyo walwejhi de weeyaan awil wejhi waa kan soos awil wejhi madaxa ama wejiga ta lafta gaadhee laftii muuqato marka muuqatadu khasab ma aha ilan meeshii iyo waxbaa ku yaalo waxba la arki maaye marka misbaarki misbaarku waa bahalkan yare lagu eego sidaa loogu dhufto hadday laftii qadhow leedahay oo ahlulkhibrihi ay leeyihiin lafdii bay gaadhay waa kaa lafdiibu duqaynaya waxaa laleeyahy markaa muudixa weeyaan inay muuqataa khasab maaha wa fiihaa waxaa ku waajibaya khamsun min alibili shan maaragtay waxa weeyaan halaad baa ka waajibaysa sida ku sugnayd xadiidkii camr bni shucayb can abiihi can jadihi radia allahu tacaala canhu cabdillahi bni camr ibn alcaas ah shan halaad iyaa markaa ka waajibaysa tii markaa muudixada ahayd ee lafta gaadha sidoo kale xadiidkii camr bni xasm wa fi lmuudixati kamsu min alibil shan halaad baa ka waajibay wuxuu yihi fain camat ra'sa madaxa hadday wada gaadho wanazalat ila lwejhi wejigana ay usoo gudubtay wejiga soo gaadho faqad qiila waxaa la yihi yalzamhu kamsu min alibili mar hadduu nabar keliya oo xidhiidhsan yahay shan halaadun baa ka waajibi ila waa nabar qure waqiila waxaa la yihi waa toban baa ka waajibaysa maadaama uu xubinkii kala duwan yahay ilaan madaxii iyo wejigii waa kala laba xubin marka mar hadday laba xubin gaadhay xubin walba gaar baa loo xisaabay deetana wejigiina shan baa ka waajibi intay ka soo gaadhay madaxiina shan baa ka waajibi ilan waa kala labe marka maxaa loodhanayaa tatacadad lmuudixatu ama maaratay bitacadudi maxalihaa maxalkii hadduu tacadudo way tacadudaysaa waaya wuxuu yihi wa in awdaxa hadii uu caddeeyey muudixatayni laba muudixo oo baynahumaa xaajizun kala teedan hilib iyo harag udhaxeeyo fa calayhi min alibil de waa labay kala yihiin laba nabar bay kala yihiin toban markaa halaad oo labada nabar mid waliba maarata shantiisa uu yahay iyaa ku waajibayna waa laba muudixoe eh, markaa marka markaa tatacadadu bitacadudi maxalihaa iyo eh, maaragtay yani waxa weeyaan eh, oo yani cudwiga aan ugala jeedno waxa kale oo ay marka marka haddaad tii hore tan tan waxaad odhan waa ikhtilaafu lmaxal maxalkiiba iyaa kala duwan iyo halkaa horena haddana ikhtilaafu lcudwi cudwigii oo kala duwan iyo iyo maxalkii ay cudwiga kaga oo kala duwan aan xidhiidhsanayn ama xaajiskaba waad odhan hadii xaajiz udhexeeyo watatacaddadu biwujuudi xaajizin baad odhan karta xaajiz haddii uu jirana tacadud baa dhacay fain kharaqa haduu dilaaciyo baynahuma intii udhaxaysay intii aanu bogsan labadii markuu dhuftay haddana isku furay labadi isku faruuray rajacat ilaa khamsin shan bay dib ugu noqotay ma aha shan kale waajibayso iyadiio nabarkii sidaa markuu ugu dhuftay wixii uu ku dhuftay laba meelood buu lafta ka gaadhay intii udhaxaysayna hilibkiibaa jiray iyo maarata inti markaasu haddana isku faruuray labadii dibbay shan noqotay iyaday markii hore toban u ahayd ilan wixii imika waa nabar qura oo muudixo ah mar adani kala bogs hadii bogsato oo haddana uu intan udhexaysa qaado kaasi nabar saddexaad buu noqonaya laakiin wixii oon bogsan markuu intii udhexaysay qaaday nabar qura oo dheer ayuunbuu noqonaya wain kharaqa baynahuma gayruhu qof kale hadii uu intii udhaxaysay qaado wajaba calى اlأwali cashrun wacalى الthaani khamsun kii horena toban baa lagu leeyahay ka dambana shan oo watatacadadu bitacadud اfaacili weeyaan faacilka tacadudkiisuna tacadud buu keena kii hore nabarkii markuu ku dhuftay laba meelood buu lafta ka gaadhay oo loo dhexeeyo ku saddexaadba ku kale qof labaada iyo intii udhexaysay qaaday oo isku furay labadii nabar labadii muudixo muudixo saddexaad bay noqonaysa ile waa ficil qof kale tacadud اfaacil baa dhaca ama tacadud اljani wuxuu yihi wain awdaxa muudixatayni haddii laba muudixo uu ku dhigo uma kharaqa baynahumaa fi lbaini oo xagga hoose uu ka xidhiiriyo laakiin haraggiibaa dusha yaalla hoostuu hilibkii ka jarayo hoosta way isaga faruurayi laakiin dusha baa udhaxeeya faqad qiila waxaa la hilibba udheey ma harag baa udhexeeya faqad qiila waxaa la yihi yajibu calayhi arshu muudixatayni laba muudixa laga soo qaadiyo toban baa laga qaadi wa qiila waxaa la yihi waa muctamadkiiye arshu muudixatin mayane kol hadday halkii hoose ka xidhiirsan yihiin de waa nabar qurahoo dheer un marka hal muudixo ayaa markaa laga qaaday saasuu muctamadku le wuxuu yihi wain shaja fii jamiici rasihi ama wain shuja hadii qofka nabar lagaga dhigo fii jamiici ra'sii madaxiisoo dhan shajatan hal nabar oo duuna almuudixati muudixo ka sokeeya wa awdaxa fii bacdihaa deetana maaragtay eh, meel ka midana ay markaa caddaato oo lafta gaadho meel buu lafta ka gaadhay madaxii oo dhan haraggiibuu ka qaadayba hadduu doono lakiin meel buu lafta gaadhay walam yanfasil bacduhaa can bacdin nabarkaasina waa nabar xidhiidh ah laakiin meelubuu lafta ka gaadho waa nabar qurahoo xidhiidh oo madaxii wada gaadhay laakiin lafta qayb unbuu ka gaadhay inta kale ma gaadhin wajaba calayhi arshu muudixatin muudixa arshigeedubaa halkaa muudixada arshigeedubaa waajibi intan kale waxba u waajibi maayaanoo taasay taabicu noqonaysa shantaa halaadunbaa waajibi ee la odhan maayo intaasina muudixaha laga dhigo kuwan kalena xaariso ama daamiyo ama baadico ama mutalaaxima ha lagu qaado lama odhanayo kol hadduu wuxuu xidhiidhsan yahay oo in caafimaad qabta aanay udhexayn waayahay halkaana muudixadii oo tii lixaadeed kaga baxa walhaashimatu jebisadu maa tahshimulcadma waa ta lafta jebisay fayajibu fiiha cashru min alibil toban halaad baa ka waajibaya laakiin waa goorma waa marka ay laftii intay cadda ay muujisay laftii way caddaysay waani jebisay sidaa daraadeed waa kan ku yidhi wain darabahu bimusaqalin wax culus hadduu ku dhuftay fahashama alcadma lafta uu jebiyey walam yajrax laakiin nabar aanu jirin nabar ilaa laftii soo bixiyey ma jiro laakiin balow bay tidhi oo way jabtay dushana nabar kama muuqdo lazimahu khamsu min alibil waa shan un ee markaynu haashimada leenahay toban baa laga qaadayaa shan baa ka horeysa ilan intay caddaatay bay haddana markaa muudixadiina shan weeyi jabidiina waa shan tobankii halkaas ka soo baxaya hadday laakiin jabad jabid keliya noqoto lazimahu khamsu min alibili waa shan halaad weeyaan oo dee xadiidkaa markaa haashimada sheegay iyaa markaa laga qaadanayaa fi lhaashimati cashru min alibil marka waxay markaa noqonaysaa waa waa idaa awdaxa weeya maca aliidaaxi marka idaaxi oo la socdo waqiila qiil baabale talzamhu xukuumatun haddii laftu weli jabtay lafta laga hadlaya ti madaxaya lakin an halkan ku tusaalaynaya de madaxii idinku tusaalan karay madaxii wejigii wey waxaanu ka sheekeynayna maaha xubnihii kale markii markaa haddaba laftii uni ay balow tiri laakiin nabar aanu jirin waxa waajibaya un xukuume e kama waajibi mayso arshi qadaran maba qiil baale laakin waa daciif wuxuu yihi wlmunaqilatu dhaqaajisada lafta dhaqaajisay maa laa tabrau waata aan bogsanaynin ilaa binaqli lcadmi in laftii lasoo durkiyo mooyaane oo laftiibaa meesheedii ka dhaqaaqday wey waa tii lafta dhaqaajisaye meesheedii ka dhaqaajisay wayajibu fiihaa tan waxaa ku waajibaya khamsa casharata min alibili shan iyo toban geela yani shan iyo toban halaad ama neef oo geela ayaa ka waajibaya iyadana muraqilada lafti dhaqaajisa marka taasi iyaduna waa markay macal idaaxi walhashmi weeyaan waa marka intay caddayso laftiina dilaaciso haddana dhaqaajisa ee aan ahayn un caddayn iyo dilaac keliya ee laftii meesha ka dhaqaaqo amaa haddii intuu wixii cuslaa aynu sheegayna uu ku dhufto lafti aanay waxba maaragtay caddaanin wax abayna aanu jirine ma garanayo madaxu siduu mafaasil uleeyahy madaxu malaabatooyin buu leeyay ay suureynayaan fuqahaduna ma garanayo laakin waxay leeyihin haddii aanay jabidi jirin ay lafuni meeshii ka dhaqaaqday lakin taas waxay suuragal tahay markii de xubnuhu ay wa wixii kala baxayay garabkii oo kale iyo xusulkii iyo iyagu way kala baxayaan iyagiion jabin baa dhici karta in wixii uu kala baxo oo haddana markaa in laysku celiyo uu u baahdo laakiin jabidi aanay jirin laakiin madaxii dee ma suuraysan karayno wax un kala baxaya jabid la-aan oo haddana laysku celinayo haday noocaas ay suuragal noqoto taasi ay jirto oo wax laysku celin karaya un ay jirto taa iyada shan baa ka waajibi kol haddii aanay wax jabayna jirin wax markaa nabar gaari jir hadduu laakiin ay jabtay kadibna ay dhaqaaqday oo in la soo celiyana ay u baahan tahay dee ay jabtayna toban baa waajiba haddaanu nabar dusha ka muuqdaa jir hadduu nabarkii dusha ka muuqdo de laftii ba soo baxday jabtayna dhaqaaqdayna waa shan iyo toban kaa marka waaya munaqiladana halkaa ku dhaaf tii imisaynu marayna wudixa iyo haashima iyo munaqila tii sideedaad walma'muumatu tii markaa umu dimaaq maskaxda gaadhi weeyaan laakiin yani waxa weeyaan aduu maskaxdii in yar u jirsatay way ku sigatay maa tasilu waa ta gaadhaysa ila aljildati haraga alatii tali dimaag haraga maqaarka maarata maskaxda khariidada gal bay ku jirtaa baa maskaxda galkaa ay maskaxda ku jirto ta laakiin galkii aan dilaacinin mamuuma la umu dimaag ayay gaadhay baa la hooyadii maskaxda yani waa haraggaa maarata khariidada ama ay maskaxda ku jirto tii gaadhay wa fiiha ulu diya magtii marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan ayaa ka waajibaysa waaya wuxuu yihi wadaamia tii tobnaad waay noqo marka taasina iyaduna xadiidkii camr bn xasm radia allahu canhu iyay ku jirta wadaamia waa maskax gaadhadii weeye tan wasalat ila dimaaq haraggii bay dilaacisay ba iyo dul taasi wuxuu ota sida loo noolaada way adag tahay baa lii wahiya mudafifa bay kuleeyihi qofka markaaba way kako kagoy kagoysaa naftu laakiin haddiiba ay dhacdo inuu noolaado wayajibu fiiha maa yajibu fi lma'muuma intii imika maamulada uludiyihii iyuunbaa ka waajiba haddiiba uu qofku noolaado tobankaasi waa madaxiyo wejiga wa fi ljaaifati ulu diya markaa bal jirkii kale iyo halkaa markaa inooga bilaabi halkaa iskaga joogo sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed